alxamdu lilaahi calaa ixsaanih washukru lahu calaa towfiiqihi wamtinaanih wsalaatu wasalaamu cala alnabiyi almustafa moxamed bni cabdillaah wacala aalihi waasxaabihi alkiraam wasalama tasliima kaiira ama bacd walaalayaal waxaynu markii jimcahii hore ka soo hadalnay isxusuusinta geerida waxyaabaha keenaya qofku inuu xusuusan waayo geerida ama aakhiro uu ama ay qalbigiisa ka baxdo waxaa ka mida qanacla-aanta isaga oo aan ku maarmin oo aan ku kafto ku kaaftoomin oon iimaansanin wuxuu alla siiyey subxaanahu watacaala qanacala-aantu waa dhib badanoo casrigan haysta muslimiinta waa waxa ay kaga duwan yihiin salafkoodii iyo dadkii casrigii hore jooga saalixiinta ahaa qanacala waxay keentay in odayga iyo islaantu isqabsadaan oo waxa qoysku uu helay ay ku qanci waayaan waxay keentay ubadku markii qanaclaan lagu rabayn waayey inay eegaan ina hebeliyo ina heblaayo waxa ay haystaan ama gaaladu waxay haysato kadibna ay tahriibaan qanacala-aantu waxay keentay dowladaha islaamka iyo shucuubtoodu inay sii eegaan ummadaha shisheeye oo ay afdhigi waayaan dalkooda iyo badhaadhaha iyo barwaaqada uu leeyahy iyo diintooda iyo dadkooda oo iyaga la jeclaado waxay hayaan ee ay kasbadeen ay dadaalka iyo juhdiga ku keeneen ilaahay baa cadiyada bixiye laakiin asbaab badan ay la yimaadeen qanaca la-aantu waa cudur weyn oo kalsoonida ka qaada dadka oo xasadka ku abuura iyo xiqdiga iyo naxliga qanaacada tacriifkeeda iyo tilmaanteeda markay culimmadu xusayaan waxay yidhaahdeen waxa weeye hiya ridaa bimaa acطaahu اllah wa katabahu wa qasamah qofku inuu ku kaaftoomuu iimaansado waxa ilaahay u qadaruu siiyey anfaca adduunyada si kale haddii loo dhigo istiqnaa'un bilmawjuud wa tarkun litashawuf ila almafquud qofku waxa agtiisa yaalla inuu ku maarmo waxaanu markaa hayninna aanu iska daba ridin hadduu yimaadana u arko haddii kalena aanu waalanin mar kale tacriifkeeda culimmadu waxay ku sheegeen istiqnaa'un bilxalaali ayiba can alxaraami khabiif shayga xalaashaa inuu iimaansado qof qadar kasta ha u ahaado xaaraanta halkaa taaltaalla ama si yar lagu helayo ama cid kale ay ku dharagtay ay urursatayna aanu u hanqaltaagin oonu sii eegin waxaa kaloo ku fasiraan imtilaau alqalbi biridaa imtilaa'a alqalbi biridaa waalbucdi can altasahuti waaltashaki aw ishakwa waa inuu qalbiga qofku raalli ku yahay qadarka ilaahay iyo qorshaha alleh aanu ka cabanin oonu ka cadhoonin wixii ilaahay uu siiyey qof iyo ummadba shayga la yidhaahdo qanaacadu waxa uu u baahan yahay markaynu aragnay baahi weyn inaynu qabno ummadduna huwiyadeeda iyo jiritaankeeda iyo abtirsimadeeda iyo ciddayta aanay iimaansanayn haddaanay qanaacad helin asbaab bay leedahay sababo markay dadku hirgeliyaan qanaacadda ay helayaan waxaa kowkaa aliimaanu ljaazim biana allaha huwa arasaaq dadku inay ku qancaan inuu ilaahay yahay ka arsaaqada bixiya ee wax qorsheeya sidaa daraaddeed qofku ama ummaddu wuxuu ilaahay siiye hadday eegi waayaan ama ku qanci waayaan ilahay bay ka cabanayaan bay ka dhigantay ina allaha huwa arasaaq dulquwati lmatiin ilahay isaga awood badan oo ummadana arsaaqay oo arsaaqada u qorsheeyey nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddan talow siiyey siday u afdhigi lahaayeen ay u imaansan lahaayeen wuxu ilaahay siiyey waxa uu lahaa yaa ayuha nnaas itaquu llaha waajmiluu fi alab faina nafsa lan tamuuta xataa tastawfiya risqaha calaa macna xadiid waardadii how ilaahay ka cabsada oo arsaaqadda kolley waa helaysaane si xalaala u raadiya ogaadana qofna inaanu dhimanayn ilaa wixii ilaahay uu ugu talagalay uu helo arsaaqadu sida geeridu u daba cararaysay qofka u daba cararaysay marka nebigu wuxuu leeyahay mucallimu lbashar arsaaqada waayi maysidoo way kuu qoran tahaye xaaraan ha ka dhigine xalaal ku raadi waxa uu leeyahy caamir ibnu cabdiqays raximah اllah arbacu aayaatin idaa qara'tuhun afar aayadood kolka aan akhriyo aad baan u degaa oo kalsoonidaa qanaacaday siinaya afar aayadoodoo qur-aanka ku jira ila qur-aankiiyo nusuustiiyo daliilka markuu qofku akhriyo ayaa wax badani u baxaa ilaahay baa wuxuu uhi maa yaftax illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika lahaa wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdi wixii ilaahay dadka uu siiyo arsaaqad iyo raxmad iyo deeq iyo khayra cid ka celin karaysaa ma jirto wuxuu ilaahay ah hakiyuu qofka ka joojiyana cid u furi kartaa ma jirto de arrintuba gacanta ilaahay bay ku urursan tahaye maxaan u cadhoonan cid kale u eegi mar kale ilaahay waxau uhi wain yuriidka bikhayrin falaa raadda lifadli hadduu ilaahay khayr kula doono iyo wanaag iyo wax fiican cid kaa celin karaysaa ma jirto aayadda saddexaadna waxa weeye aayaddaa suuratu dalaaq ku sugana ilaahay uu bushaareeye dadku yihi sayajcalu allaahu bacda cusrin yusraa inta dhibide haysato kadib ilaahay fudayd buu idin siin doonaa aayadda afraadna waxa weeyaan buu ihi aayaddaa ilahay uhi wamaa min daabbatin ilaa cala allaahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha kullu fii kitaabin mubiin waxallo waxaa xayawaan dhulka ku dul nool arsaaqadiisa ilaahaybaa haya arsaaqadan dad waalani dad dad badani u waasheen ay u gaaloobeen waxa tusaale ilaahay uu ku siiyey xayawaanka dhulka inagula dul nool ee inaga faraha badan ee waxaynu arkayna waxaynaan arkaynba leh ee badi iyo berri iyo hawaba ku sugan wax kay dhigtayba waa yaryahay qudhaanjada aboorka shinnida dhowr shay oo noocaas baa la tilmaamaa inuu kayd leeyahy waxa kale subaxii buu kala hayaa isagoon waxba waayina dharagsan buu soo noqonaya afartaa aayadood markaan eega buuri wixii ilaahay siiye waan iimaansadaa waxyaabaha inaga saacidi kara waxaa ka mid a qanaacada alictiqaad biana atafaawuta lixikma inaynu aaminno dadkan ilaahay uu ku kala duway haynta adduunyada iyo dheeraadkeeda waxay doonayaan ha ahda waxay isla dheeryihiine waa xikmada leh xikmad ilaahay ku jirta xikmaddaana ilaahay qur-aanka uu ku caddeeyo labadu way imtixaanayn ka waxaan laga qaadayna uu imtixaanayo sabir baa laga eegi kan kale waxaan loo dhiibayna waa imtixaanayaho inuu ku sabro inuu ku kibrin baa la eegi warafaca bacdahum fowqa bacdin darajaat liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya dadku way isu shaqaynayaan way isu baahan yihiin marka inay isu baahnaadaan baa ilaahay wax u kala dheeraysiiyey waa laga yaabaa faqiirku intuu u baahan yahay qofka qaniga ahina in ka badan inuu u baahan yahay wa huwa aladii jacalakum khalaa'ifa fi lard warafaca bacdakum fowqa bacdin darajaat liyabluwakum fiima aataakum ilaahay wuxuu leeyahy dhulkana uu idinka dhigay kuwo khaliif ku ah oo ku tarmaya oo qarniba mar soo gelayo xagga hayntana nicmooyinkana ilaahay uu idinku kala dheeraad siiyey xikmaddu waa maxay liyabluwakum fii ma aataakum wuxuu ilaahay idin siiyey buu idinku imtixaanaya hadday adduun tahay hadday aqoon tahay hadday arin tahay iyo hadday awoodti dadku waxay isdheer yihiin wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun shar iyo khayr dhib iyo dheef wixii idin soo mara waa ku imtixaanantii imtixaankaa su-aal baa ka dambaysa la eegaya dadku inay guulaystaan iyo inay fashilmaan waa ka rasuulku tilmaamaya sala allahu caleyh wasalam qofku markuu qabriga ka soo baxa aakhiro intaan wax kalaba bilaabmin afar su oo xisaabahoo deg deg ah ayaa loo dhiibayaa midi waxay la xidhiidhay maalka midina macrifadii aqoontii la siiyey midina muruqiiyo awooddii u lahaa wakhtigii uu jiray marka intaniba waa dheeraadkii dadka ilaahay uu siiyey ayaa maalintaa calaamatu su-aal weyn baa hortaalloo laleeyay ka jawaab ma xalaal mise ma xaraam miyaad ku mahadnaqday mise waad ku kibirtay qanaacada shaygan la yidhaahdo dabcan iskama lihinuuna dad baa xaqiijiyey nolosha tusaale wanaagsanna ku ahaa ka waxa ka ahaa nabiyullaahi moxamed sala calayhi wasalam nabiyullaahi moxamed ilaahay wuxuu tilmaamay qanaacadiisu inay gaadhsiisay heer ilaahay uu ku sifeeyey qani inuu yahy wa wajadaka caa'ilan faaghnaa adigoo faqiiruu ilaahay ku helayoo qani buu kaa dhigay xoolana mabaal hay nebigu calayhi salaatu wasalaam alxabiib si qanaacadaasi ay ugu joogto nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagiiyo ciddii ku dayanaysaba ilaahay wuxuu u diiday inay higsadaan ay u hanqaltaagaan ay isku howlaan wax cid kale hayso walaa tamudana caynayka ila maa matacnaa bihi aswaaja minh zahrat alxayaati dunya linaftinahum fiih warisqu rabbika khayru waabqa waxba indhaha u taagi dadkaa gaalada waxaa ahayaan kuwa noocnooce gaaladu waxa ay hayaan dadka imaanlaawayaasha indhahaaga iyo afkaaga ha u taagin waa ka maanta loo waasha ee dadku ay leeyiin waddamada horu ee ciyaalkeennii badda iyo berriga ay sii jirayaan si ay u gaadhaan wax ummado kala haystaan burbur baa dhacay damiirka ah iyo mid dhaqanka ah iyo mid akhlaaqda intaba qanaaca la-aanta ummada iyagaa baan ilaahay siiyey buuhi warisqu rabbika khayrun wa abqa laakiin arsaaqadu ilaahay kuu qoray baa daa'im noqonayso jannada ku helaysa ducadii nabiga waxay idhi calayhi salaatu wasalaam allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac arrimuu ilaahay ka maangala waxaa ka mid ahaa nebi maxamed naf aan dhargeyn soo wada oo aan joojinaynoon halkaa meel bireegaba lahayn caaisha allaha ka raali noqda waxay sheegaysaa xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa laba bilood iyo badh ayaan guriga nebi maxamed dab lagu shidi jirin bayt ma dhacda dee innaga qaxoonti kasta iyo qaar kasta oo qaylinayao faqri ka cabanaya habeen iyo maalin wakhti unbaa wax lagu shidaa maxaad ku noolaydeen buuri ninkii waraysanayay waxaanu ku noolayn bay tidhi alaswadaan labada madmadow timirtiiyo biyaha timirtaana waa la yska muudmuudsadaa biyahana waa lagu cabaa mararka qaar bay dhacaysay in dadka jaarka ayay xoogaa caanaan noo keenaan markii le maxaad sidan isugu gashayna nebigu wuxuu uhi maa lii walidunya anigii adduunyada maxaana kala galay waxaan ka dhiganahay nin dee safarahoo geed hoos fadhiista oo yaro hadhaysta oo ka caraabaya isku hawli maayo malaha nebi maxamed adduunyada ka taga laakiin isagaa doortay inuu ka taga rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo qaninimadu waa laba oo midaad adduunyada ururinteeda ka raadisay iyo midaad iskadaynteeda ka raadisay istiqnaahu bidunya waistighnaahu can adunya fakhtaara alakhiir nebigu wuxuu doortay inuu adduunyada ka maarmo waa sifadii ilaahay taasi takhaluquu biakhlaaqi illaah oo markaa uu noqdo mid isaga hawsheeda ka nasto hawlaha kale diintiiyo dadka u farbaxa marka qaniga la leeyahay faqiirka iyo maalqabeenka marka qanaacada la leeyahy labaduba way u baahan yihin faqiirkuna inuu noqdo qof qaanicah oo qanaacad leh qaliguna inuu noqdo qof qanaacad leh labaduba way waayi karaan faqiir waxaa jira aan qanaacad lahayn iyo qani aan qanaacad lahayn labadu way jiraan cudurku labadaba ku dhici karaa caaisha mar kale kasii warramaysaa waxay leedahay firaashkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa maqaar la magdiyey waxa cudbida u ahayna wuxuu ahaa liif geetimiraadka salkiisaa la garaacayaa liif kuuskuusan baa ka soo baxayo kaasaa lagu cabayn jiray haddaad adigu buush iyo baaldiga baaldigaa ku cabaysanayso nebigu saasuu aha calayhi salaatu wasalaam adadayga iyo raganimada iyo noloshuna saasay ku jiraan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid abuu cumar bin baa usoo galayoo wuxuu arkay isagoo cawdiisii ku jiifo dhinaciisii ay raadaysay gurigiina wuu eegeegay kadibna wuxuu arkay halkaa waxaa sudhan qarbad yar oo doonaya in la magdiyo ama la deebiyo istoorhkana waxaba ku jiran yaroo heeda wax kaleba ma yaalaan hadduu ilmeeyeyna wuxuu ihi cumarow miyaad shakiday soo adigii iimaankaagu fiicnaa dad baa u nool buuhi adduunyadan oy janno uti innagana ta ah macnaha wax kastaba halkan lagu helay jannadii muuminku way dambaysaa rasuulka sala allahu calayhi aalkiisuna sidaasay ahaayeen oo way kula qanceen darajaduu gaadhay ee adduunyada uu ka gaadhay iska daynteeda iyo qanaacadeeda xaasaskiisuna way doorteen ilaahay baa markay biil weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasasku iyagoo xaqu lahaa waxaa la yidhi ama biilkaa iyo masaariifta iyo adduunyada iyo anfaceeda iyo dhar iyo dhuuni raadsado ha laydin siiyo ha laydin furo ama dee nebigu bahashan uu ka saahiday idinna ka hadha ta dambay doortay yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umantickunna wausarixkunna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna allaha warasuulahu waddaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima baaqa u u yeedho ooryahaaga la hadalo waxaa tidhi haddaa doonaysaan iyo raaxadeeda alaabteeda waa la idinsiin laakiin nebiga ag joogi maysaa dadka kale idinla mid noqon haddii kaloo ilaahay iyo aakhiro iyo rasuulka iyo jannada doorataanna dee ka hadha sidii bay kaga hadheen qanaacadu waxa ay u baahan tahay ama aan idhaahne aan istareensiinayna inaa fawaa'id leedahay lahaa fawaa'id qofku inuu yahay dhaqankaa qanaacada ama ummadaba in lagu abuuro lagu rabeeyo dowlad iyo shacbi iyo qoys iyo qofba in qanaacadu ay ka mid noqoto xiisadaheenni iyo casharadaynu dadka ku rabaynayno faa'iidooyin badan baa laga helayaa ugu horeyn waxay tusinaysaa qofka iimaankiisu inuu sarreeyo oo iimaanku dee qaybuu leeyahy qanaacada ka mid ah xasanulbasri taabicigaa jaliilkii waxa uu leeyahay inna min dacfi yaqiinik an takuuna maa fii yadik awhaqa bima fii yadi illah calaa macnaa qowli yaqiin xumadaada waxaa ka mid a ah in waxa gacantaada ku jira aad kaga kalsooni badan tahay waxa ilaahay gacantiisa ku jira waa sidii reer banu israa'iil markii loo soo dejiyey almanu wasaloa xabag barsheed iyo malabkii hadda ilaahay baa u keenay ayaa waxay yidhaha war ilaahay waxa ku maqan waxba ka garan mayno wuu kala go'i karaae eh. inoo marxiya alaabta waa ka quruntay ee qurun ku dhacay marka yaqiintu waxa weeyaan halkaa in qanaacadaadu gaadhsiisanta yataxaqaq biha shukr qofku shukri wuxuu ku heli karaa oo ilaahay mahadiisa uu celin karaa markuu qanaacad leeyahy haddii kale maba xusuusna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau uhi kun warican takun acbad annaas wakun qaanican takun ashkar annaas calaa macnaa qowli rasuuli sala allahu calayh wasalam waxaad noqotaa qof xalaal miirasho badan oo xaaraanta iska ilaaliya waxaad noqon doontaa dadka ka u cibaado badan waxaad noqotaa qof qanaacad lahoo kaaftoon oo kalsooni leh waxaad noqon doontaa mid dadka ugu mahadnaq badan wa hiya sabiil ila alxayaati ayiba qofku inuu qaraaco leeya buu ku heli karaa raaxada iyo sacaadada iyo deganaanshaha maanta dadku doondoonayo ee ilays lagu raadiye la soolaayo dadku waxay u wada ordayaan nolol raaxa leh sacaada fi lxayaa sacaadadiina ma soo heleen weli way kululiyi waxyaabaa lagu helaya qanaacada ka mid a ah. ilahay baa wuxu uhi man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min falanuxiyanahu xayaata ayiba qofka iimaanleh ee ilaahay caabudaya nolol wanaagsan baan noolayn doonaa waxyaabuu ilaahay ku caabudayaabay ka mid tahay qanaacadu sidaa daraaddeed baa ibnu cabaas iyo cali bna abi aalib xasanulbasri iyo rag kaleba waxay ku fasireen alxayaatu ayiba nolosha wanaagsan hiy alqanaaca ayay tafsiirkaa u qaateen ku fasireen qanaacadu waxa weeye shifaaun min daai tasawuli waamac cudurrada inagu badanee shaxaadka iyo su-aasha iyo dawarsiga iyo baryada waxyaabaa lagu daweeyey qanaacada ka mida xakiim ibnu xisaam la odhan jiray baa nebiga maal weydiiyey haddana maar labaad buu weydiiyey haddana mar saddexaad buu weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi xakiimow baashan adduunyadu marka la eego qofku adduunyadiisa eegaya waa cagaar markuu cunayana waa waa macaan waxaan si kuu sheegayaa xoolahan wixii lagu siiyo adiga oo aanu hanqaltaagin lagu garto iska qaado laakiin su-aasha iska dah iyo dadkaad xaduurayse adiidhiibaad ahayso waynagaa aragnayoo dadkeena dabada ka yimaada waxay la cagadhabanayaanay la cararayaan dadkii halkan sii joogo shaxaad laydhaa adaa soo degay adaa janaala noo maxaad aniga isiisa shukran iyo mahad midnaba maleh qofkani waa xaqiisiiy u daaya qofkani soo dhoweyn buu mudan yihi qaar badan baa ka cabanaya koodhan dee way kulushay markaad tegaysa waxaad is maxaad la tagtaaba nooligiisii iyo wixii yaraa carruurta u qaadi wixii o dhan waxaa ka daranba dadka sugaya ee xataa qaarkood wax isaga ka badan haystaan waxay weydiinayaan dad badanoo in leenay soo noqda waxyaaba ereyay ka mid marka nebigu xakiim wuxuu ku yidhi war wixii lagu siiyo lagu garta adoon su-aalinba una hanqaltaagin qaado laakiin adigu ha un hanqaltaagin oo ana haahunaa dee wa ikan ha xakiim berigii dambe casharkaa wuu qaatayoo xoolihii isagu xaqa u lahaa buu abuubakar iyo cumar iyo ka qaadan waaya hogaamiyeyaashii muslimiinta waa xoolihii xaqiisa afay uu ka qaadan lahaa waxa ay ka dawaysaa dadka alcizu waa alcizu fi lqanaacati wadullu fi amc baa la ydhaha sharafta iyo gobonnimadu waxay ku jirtaa qanaacada dulliguna wuxuu ku jiraa damaacinimada dadka waxa hayaan uu qofku doon doono oo waxyaabaa casrigan gobanimadii naga lumiyey afku maal iyo wajiku maal iyo waxaasaa soo baxay macnaha dadku sharaftii ay ilaalin jireen berigii hore ee uu qofnimadiisa iyo qoyskiisa iyo qabiiladiisa ilaalin jiray iyo mas-uuliyadiisa meeshaba way ka baxdayba damaca waxaa la ydhahdaa meesha galay malaku jibriil rasuulku u yimi sala allahu calayh wasalam fariimuu ilaahay uga sido fariimaha waxaa kamid mid ahaa ana sharafa almu'mini qiyaamuhu bileyl qofka muminkaa sharaftiisu waxay ku jirtaa inuu ilaahay habeenkii isu taago xaqiisa siiyo caabudo salaatuleylka wacizuhu istikhnaahu an naas sharaftiiyo gobonnimada qofkuna waxay ku jirtaa inuu dadka iska daayo waxay haystaan nabigu calayhi salaatu wasalaam si taasi u timaadda wuxuu faray dadku inay wax soo saar yeeshaan yactamid cala allahi uma calaa nafsi qof waliba inuu ilaahay tala saarto kadibna naftiisa cuskado oo wax soo saaro asxaabtiisiibuu sidaa ku waaniyey nebi maxamed xadiidkii bukhaari ku sugnaa wuxuu ihi midkiin inuu xadhiggiisa qaato xadhig oo xaaba raadsado oo suuqa uu ka iibiyo kadibna uu barh cuno biil ka dhigta barhna sadaqa u bixiyo taasi waxay uga fiicantay inuu dadka idhaa wax ii dhiibo oo uu su-aalo oo su-aasha ku celeliyo iyadoo laga yaabo weliba inaanay siinba oo halkaa ay isu raacaan ceeb iyo caydh rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay adduunyada ku saahid maaha ka saahid adduunyada ku dhex saahid izhad fi dunya macnaa adigoo ka shaqaysanaya waxay tahay garo yuxibuka allah ilaahay wuu ku jeclaan doonaa wazhad fi ma aydi nnaas yuxibuka annaas dadku waxay hayaana iska dah way ku jeclaan doonaan maxamed ibn waasic wuxuu ahaa nin caabida cibaado badan taqwo badan tusaalahoo lagu daydo waxa uu mararka qaarkood ardaydiisa hortooda isku dari jiray canjeerada ama laxooxda iyo biyo halkaynu inagu subag iyo sharaab iyo shaah iyo waxaa u raadino canjeeruu qoynayaa biyuu ku daraya dadka cashar buu udhigayaa wuxuu idhi man qanica bi lam yaxtaj ila annaas walle qofka intaa iska caadaystaa dad uma baahdo intaasuu udhiibaya fariintaasuu dadka udhiibaya wixii saa basiidkii qofkay calooshiisa ku filaadaan mid cir weynoo dad daba cararo noqon maayabu marka walaalayaal waxaynu kusoo uruurinaynaa arrintani waa arin rabaayad u baahan wax badan aynu maanta ka cabanayno gobanimadeeni lumiyo laga qaylinayo oo ummaddu dhinacyadeeda kala duwan ay afdhigi laadaho xasadka iyo xiqdiga iyo colaadda waxyaabaha inoogu wacan qaraaca calaantana ka mid a ah. iyo ilaahay oo qismadiisa iyo qaybtiisa lagu maarmi laayahay marka waa in dadka lagu rabeeya oo lagu barbaariya lagu dadaala allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaaila baailan warsuqna ijtinaaba allahuma akhnina bixalaalika can xaraamik wabifadlika can man siwaak wabidaacatika can macsiyatika ya arxam araaximiin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين allahuma ina nashku ilayka dacfa quwatina waqilata xiilatina wahawaanana cala annaasi ya arxam araaximiin allahuma asqina alkayta waraxmata wla tajcalna min alqaanitiin allahuma inaka kunta hafaara faarsil isamaa calayna midraara waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin waaqim sala